alxamdu lilaah rab اlcaalamiin wsala allahu cla muxamed wcla ali muxamed wslma tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wla tajcal ma callamtana wbalan clayna wاغfir lana wliwaalidina wlilmu'miniina wlmu'minaat allahuma aamin waxaynu ku soo jiray baabkii ku saabsanaa riyada ku saabsanaa baynu ku soo jiray xadiidka sideed boqol iyo afariyo afartan dabcadaha qaarkoodna waa sideed boqol iyo saddexiyo kontone wa canhu bukhaari iyo muslim waxay ka soo wariyeen abu hurayra qaala inuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi man ra'aanii fi lmanaami fasayaraanii fi lyaqada man ra'aanii ku kastoo i arkaa filmanaami hurdo gudaheed igu arkaa fasayaraanii waa arki doonaa filyaqadati soo jeed gudihiis buu igu arki doonaa aw kaannamaa ra'aanii fi lyaqada ama wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka dhigan yahoo shabahaa sidii mid i arkay filyaqadati soo jeed igu arko kale ayuu shabbahayoo la mid yahay laa yatamahalu shaytaanu bi shaytaanku aniga isuma soo kay ekaysiiyaa nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam muttafaqun calayhi bukhaari muslim baa isku waafaqay marka halkan waxaa ku jira shakun min araawi fasayaraanii fi lyaqadati aw kaanamaa ra'aanii fi lyaqada xadiiska riwaayo kale waxaa ku soo aroortay man ra'aanii fi lmanaami faqad ra'aanii xaqa kii arko hurdo gudaheed igu arkay faqad ra'aanii xaqa waa i arkay aragti dhaba ah ayuu i arkay aragti xaq ah oo dhab ah ayuu i arkay xadiiskana wuxuu tilmaamayaa fasayaraanii fi lyaqada aw kaannamaa ra'aanii fi lyaqada marka cidda nebiga calayhi salaatu wasalaam ku riyoota oo nebiga aragtaa inuu nebigii dhabnimo u arkay iyo inuu nebiga arki doono calayhi salaatu wasalaamna waa laga daliishadaa fasayaraanii filyaqada haddaba maxaa loo jeedaa fasayaraanii fi lyaqada waan filayaa riwaayaadka qaarkooda shaki ka maran inay jiraan oo lafdigan ku yimi marka wuxuu arki doonaa soo jeed gudihii buu igu arki doonaa waxaa loo jeedaa aakhiruu i arki doonaa yowma alqiyaama ayuu i arki doonaa taasaa laga tilmaamaya ishkaal ba haddaba bacdi soo arooriyeenoo waxay yidhaahdeen dee aakhiro dadku waa is arkaan nebiga calayhi salaatu wasalaam aakhiro in markaa la arkaa ma fadiilo gaara ku sugan sabab marka waxa weeye saalix iyo taalix ba arki maayaan yowmaalqiyaama soo araggu ma jiro waxay yidhaahdeenoo culammada ku xambaareen bacdu ahlicilmi waxaa loo jeedaa ru'ya khaasa aragti gaara oo khaasa ayuu arki doonaa in laga tilmaamaayo taasoo sheegaysa dhowaansho uu nabiga calayhi salaatu wasalaam uu dhow yahay ama wax lamid a nooc nafciya ka helaayo aragga uu arkay waana ru'ya khaasa ru'yo gaara ah in laga tilmaamayo inuu ama u shafeeco qaado ama wax la mida laga tilmaamayo nooc nafciya uu ka helaayo aragti marka waxa yani dhowayn ah oo nebiga xaggiisa u dhowaanayo oo nebigu arkaayo oo ru'yo khaasa ah oo ru'yadii caamka aydaan ahayn ayaa laga tilmaamaya calaa hadana waxay noqonaysaa nooc wacdiya oo ballanqaad markaysaga wanaagsan oo loo ballanqaadaayo oo lagu abaalmarinayo loo ballanqaadayo ayay markaan tilmaamaysa nabiga calayhi salaatu wasalaam ciddii aragtaa ma haddii suuraddii nebiga calayhi salaatu wasalaam lagu yaqaanay ay ku arkaan bay ku gaar tahay mise kuma gaar ahaa bacdi culammada ka mid ah waxay yidhaahdeen suwar kala duwan buu nebiga calayhi salaatu wasalaam ku arki karaa ama suuradiisii ha ahaato ama suuro kale ha ahaato haddii suuradiisii nebiga lagu yaqaanay calayhi salaatu wasalaam uu ku arko waxa ku sugan wanaag haddii suura markaa yacnii aan sidii ahayn uu ku arkana xaalka caynkaasa waxay markaa dhibi ugu sugan tahay qofkan markaa waxaan yani arkay bacdi baa sidaa u fasiray waxaa dhici karta in marka waxaa si kale lagu tuso taas sidaa kale lagu tusayna yacni markaa laga tilmaamayo isaga xaggiisa in digisa looga jeedo loo digaayo ama wax la mida laakiin sida fiicani ay bacdu ahlicilmi ay mareen waa in la yidhaahdo waxa weeye cidda nebiga calayhi salaatu wasalaam tidhaahda waa aragnay hadduu suuro waafaqsan suuradii nebiga ku sugnaa calayhi salaatu wasalaam uu sheego yurjaa lahu waa loo rajaynayaa inuu nebiga arkay calayhi salaatu wasalaam laakiin suuro suuradiisi khilaafsanayd hadduu sheego xaalka caynkaasa waxaa la odhanaya nebigii maad arag cid kalaad aragto saasaa la odhanaya waa la soo raraa culammadii salafka qaarkood inay odhan jireen markuu ruuxu yidhaahdo nebiga calayhi salaatu wasalaam baan ku riyooday sif lana maa ra'ayt noo sifee hadda bal ciddaad aragtay hadduu sifo sifadii nebiga calayhi salaatu wasalaam waafaqsan uu sheego waxaa xaaladdan caynkaasa uu rajayn jiray inuu markaa nebigii arkay calayhi salaatu wasalaam buu u rajaynayay ma qacinayo ile ma oga marka qofkan wuxuu arkay hadduu laakiin suuro khilaafsan sheego xaalka caynkaasa wuxuu odhanayaa nebigii maad arag ee cid kale aad aragtay miyantaasi ka hor imaanayn laa yatamasalu shaytaanu bi shaytaanku aniga isuma soo kay ekaysiiyo waxaa la odhanaya dee isumaba ekaysiinin ya suuro kaloo aan suuradii nebiga ahayn oo aan markaa waxaweeye la nooc ahayn ayaa la tusay dabeedna nebigii baa loogu sheegay sifadiisii maba lahaba ya awsaafta axaadiista ku soo aroortay markuu waafaqo sifada uu sheegayaa xaalka caynkaasaa yurjaa lahu loo rajaynay ya laakiin haddii la yidhahdo markaysa markaas sheega sifadaad baladicidaad aragtay sifadeeda ou yidhahdo nin gaabanoo madow buu ahaa de waxa nebigu mana madoobayn mana gaabnayn mana gaabnayn mana madoobayn marka sifada sheegaysaa marka waxaan yani markaa nebigu ma laha calayhi salaatu wasalaam nebigiina uma eka laysuma ekaysiin shaytaanku markaa suuro kale ku yimi maa tamasala bisuurati rasuul sala allahu aleyh wasalam isuma ekaysiin suuradii nebiga sala allahu aleyh wasalam isuma ekaysiin idan laa ishkaal idan laa ishkaal xadiiskan waxay ka daliishadeen bacdibaa waxay ka daliishadeen muta'akhiriinta ka mida ee suufiyada qaarkoodna ay ka mid yihiin in nebiga calayhi salaatu wasalaam lagu arki karo soo jeed adduunyada inta la joogo in lagu arki karo oo waxay yidhaahdeen man ra'aanii fi lmanaami fa sayaraanii fi lyaqada aakhire loogama jeedee waxaa laga tilmaamayaa fi dunya adduunyada gudaheeduu nebiga calayhi salaatu wasalaam soo jeed ku arki doonaa muraadka looga jeedaa waa noocaasay yidhahdeen marka qaar baaba sheegtoo yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam waa aragnay annagoo soo jeedna oo aan hurdin ayaannu nebigii aragnay markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam oo noo yimaadaa aannu aragnaa aannu waxweydiinnaa yacni marka masaa'il badana noocaas waxay sheegtaan markaysaa majaalista qaarkood inuu yimaado ayay sheegteen oo ay iyagu arkayaanoo dadku aynay arkayn ilaa qaarkood la sheegay in xadiis la weydiiyey oo yidhi hada suga suga nebiga aan weydiiyey calayhi salaatu wasalaam waxyaalaha noocaasi wax saxiixa maaha wax saxiixa ma aha mashaayikhda u dooday waxaa ka mid a shiikha la yidhaahdo suyuuti la yidhaahdo ayaa ka mid a risaalana kolley waaba ka qoray ee xaawigiisa ku sugan oo mawduucaas kolley ka hadlaysa ama wax ka mida sheegaysa una soo naqlinayoo leeyahay hebel baa ku arki jiray nebiga calayhi salaatu wasalaam soo jeed oo isagoo soo jeeda ayuu nebiga arki jiray hebel kale arki jiray sheekh hebel baa arki jiray yacni qasas noocaasa oo khitaama laha walaa zimaam aan wax marka wax sanada lahayn yacni waxa weeyaan ashyaada noocaas ah yacni marka iyadana waa soo arooriyey haddii nebiga calayhi salaatu wasalaam bacda wafaatihi markii la oofsaday dabadeed soo jeed lagu arkaayo masaa'il la weydiinaayo laga waraysanayo majaalista uu soo xaadiraayo yacni waxa weeye nebigu calayhi salaatu wasalaam yacni ikhtilaafaadkii dhacay ee saxaabada markaa qaarkood ka dhex dhacay dadku ugu jeclaa ayuu nebigu islaaxin lahaa ya oo nebigu marka arrinka noocaasa uu u iman lahaa uu arki lahaa yacni marka uu islaaxin lahaa u dhexgeli lahaa uu wax u kala sheegi lahaa inantiisi faatima iyo waxa weeye saaxiibkiisii abubakrin asidiiq radia allaahu canhuma ayaa marka waxaweye iskhilaafay oo faatima waxay doontay inay markaa tidhi dhaxalkii aabbahay hallay siiyo markaasaa marka abubakar ku yidhi dhaxal ma lihid oo nebiga calayhi salaatu wasalaam lama dhaxlo waayo nebigu wuxuu sheegay inna laa nuurasu maa taraknaahu fahuwa sadaqa faatima hore uma maqal xadiiskaas markiina uma qaadan in nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam uma qaadan way cadhootay abubakar waa u cadhootay geeridii nebiga calayhi salaatu wasalaam dabadeed waxay sii noolayd lix bilood wax xidhiidha oo dhex maray ma jirin cadhadii bay ku maqnayd arrinkiina ma garaysan haddii nebigu calayhi salaatu wasalaam bacda wafaatihi soo xaadiraayo majaalista imanaayo masaa'il la weydiin karayo ka jawaabaayo yaa waxa markaa dee iman lahayd inuu islaaxiyo inuu u kala sheego siday marka waxay tahay ya saxaabi quroo yidhi marka waxaway nebiga aan wax su'aallana ma jirin waxaa dhacday saxaabada qaarkood in khilaaf soo dhex galay waxyaala la ysku qabtay khilaafkii wakhtiyada qaarkood uu gaadhay gacanka hadal saxaabi hebel baa arkay bacda wafaatihi hal riwaayo looma hayo haddii arrinka noocaasi uu dhici karo muxuu dhici waayey dadku ugu jeclaa ee ugu fadliga badnaa ee awliyada ilaahay ahaa ee taskiyadii ilaahay iyo taskiyadii rasuulkaba haystay ilaah iyo rasuulkiisuba ammaaneen ee janno qaarkood loogu bushaareeyey calaa sabiili shakhs si caamoo guudna fadligood iyo khayriyadooda loo sheegay yacni markaa si guudna markaysagaa jamacyo badan oo ka mid a janno loogu bushaareeyey naar inaynay gelayn la sheegay laa yadkhulu naara axadun baayaca taxta ashajara asxaabu baycatu ridwaan oo dhanay naar geli maayaan baa nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam ya ahlubeder oo dhan waa loo dembi dhaafuu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam ashkhaas uu gaarkooda u sheegay inay ahlu janno yihiin buu markaysa markaa tilmaamay nebigu calayhi salaatu wasalaam kullu dalika maxay u arki waayeen nebiga calayhi salaatu wasalaam muxuu nebigu markaysaa ayaanu yacni mar xilli xilliyada ka mida maxay u dhici weydey in markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam ay soo jeed ku arkaan ama ay mas'alo weydiiyaan saxaabadu way ka fiqhi badnaayeen in shaytaanku talaacub ku sameeyo oo ku ciyaaro oo intuu markaysa markaa yani suurad kale ugu yimaado ama wax la mida uu markaa yani istuso oo uu yidhaahdo marka waxaan yani marka waa sidaas ay u qaataan nebigii inuu yahay waa ka fiqi badnaayeen waa ka cilmi badnaayeen shaydaankuna taasoo kale inuu ku sameeyo talaacubka uu ku sameeyo ma awoodi karin haddii arrinka noocaasi calaa kulli xaal bannaanaan lahaa cidda ugu xaqnimada badani waxay ahayd yani dadkii ugu dhowaa ee ugu jeclaa zawjaadka nebigu sala allahu aleyh wasalam marna ma odhan nebiga calayhi salaatu wasalaam baa na soo booqday nebigaanu aragnay marna taa odhan nebigii baa soo jeed noogu yimi ma dhicin haddana waxa weye dadku wuu u jeclaa ayu nnaasi axabu ilayka qaala caaishatu qaaluu min alrijaali qaala abuuha qaala uma man qaala cumar marka cala kulli xaal ta noocaasi hadday bannaan tahay waxay dhici lahayd oo u sugnaan lahayd saxaabadii nebiga sala allahu aleyh wasalam baa u sugnaan lahayd wakadalika a'immadii ka dambaysee salafka iyagana lagama hayo xaraf caynkaa ku saabsan cidda laga soo naqlinaya waa muta'akhiriin ilahay xaalkooda og yahay allahu aclamu bixaalihim markaasaa laleeyahy fulaan iyo fulaan baa arki jiray qaarkood laleeyahy si joogtaa bay u arki jireen yacni markaa la leeyahy qaarkoodna laleeyahy hebel iyo hebel iyo hebel baa arkay yacni markaa la leeyahy calaa kulli xaal macnaha caynkaasa lagama tilmaamaayo loogama jeedo shaytaankuna yani eh, tamasul ma samaynaayo oo marka waxa weeye eh, mid markaa eh, riyo isku tusaayo suuradii nebiga shaytaanku ma aha ma awoodi karo taas laa yatamahalu shaytaanu bi yacni shaytaanku aniga isuma soo ka hadda riwaayada inoo taalla waa riwaayo shaki ku jiro fasayaraanii fi lyaqada aw kaannamaa yaraanii fi lyaqada kaannamaa yaraanii fi lyaqada marka la yidhaahdo day sidaa yani marka ay noqoto soo jeed inugu arkayo kaluu la mid yahay de laa shaka inuu la mid yahay haduu markiisa markaa hirriya ku arko yani shabah inuu kuleeyahy taas fasayraani filyaqada marka loo fasiro aakhiro marka in loo fasiro dayadana markaysa waxay noqonaysaa waa ru'yo khaasa oo loo jeedo aakhiro macnaha laga tilmaamayala saa weeye yani marka looga jeedaa laa yatamasalu shaytaanu bi xadiiska siddeed boqol iyo shan iyo afartan dabcadaha qaarkoodna waa siddeed boqol iyo afariyo konton wa can abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu anahu samica anabiya sala allahu alay wasalam yaquul bukhaari wuxuu ka soo wariyey abi saciidin alkhudri annahu samica anabiya sala allahu aleyh wasalam inuu nabiga maqlay calayhi salaatu wasalaam yaquulu xaaluu odhanaayo inuu maqlay idaa ra'aa axadukum ru'ya yuxibuha idaa ra'aa axadukum midkiin hadduu arko ru'ya riya uu arko riyadaasoo yuxibuha uu jecel fainnamaa hiya min allaahi tacaala bidaas waxay ka ahaatay oo qura min allaahi xagga allah bay ka ahaatay tacaala allah isagaa korreeye falyaxmad illaaha calayha allah ha mahadiyo calayha riyada ha ku mahadiyo ilaahay yacnii ruyada riyada arkay ha ku mahadiyo walyuxaddis biha ha ku warramo oo ha u sheego walyuxaddis biha ha ku warramo cid ha u sheego waxaa loo jeeda cid wanaagsan ha u sheego sida riwaayada kale caddaynayso wa fii riwaayatin riwaayo kale waxaa ku sugnayd falaa yuxadis biha ila man yuxib yaanu uga warramin ilaa man yuxibu ay ilaa man yuxibuhu miduu jecel yahay mooyaane ku kale yaanu uga warramin cidduu u sheega ha noqoto ciduu jecel yahay wa idaa ra'aa hayra dalik hadduu arko sidaa waxaan ahayn yacni riyo uu arko kale oo mima yakrahu wuxuu karaahiyaysanaya ka mida fa innamaa hiya min ashaytaan waxay ka ahaatay oo qura xagga shaytaankay ka ahaatay oo riyadaa xumi shaytaan xaggii bay ka ahaatay oo shaytaan baa yani markaa murugo gelinaya falyastacid min shariha falyastacid min shariha ilaahay sharkeeda ha ka magan galo oo ha weydiisto inuu ilaahay sharkeeda ka badbaadiyo walaa yadkurha liaxad walaa yadkurha yaanu sheegin liaxadin cidnaba yaanu u sheegin ayankan fa inaha laa taduruh maxaa yeelay riyadaasi dhibi mayso haddaanu markaa cidnaba u sheegin ee allahna uu magan galo oo sharkeeda ka magan galo waxba yeeli mayso dhibi mayso muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsan yahay bukhaari iyo muslim ayaa markaa isku waafaqay marka falaa yuxadis biha ilaa man yuxibu kollay markaysa markaa yacni wuxuu qaydayaa waliyuxadis biha yani marka waxa weeye itlaaqa ku sugan riwaayada hore riwaayadan baa qaydiis cidduu uga warramaya cid walba maahee cid isaga jecel ay isjecel yihiin bimacnaa isaga jecel ayuu uga warramaya waynu xabiib yahay cidda loo sheegaya xadiidkani wuxuu tilmaamayaa riyada in la kala qaado riyo wanaagsan oo xagga allah ka ahaatay iyo riyo xun oo shaytaan xaggii ka ahaatay labadaa in loo qaybiyey xadiis kalaa saddex u qaybinaya nabigu calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamayaa riyada qofka muslimkii arkaa saddex bay u qaybsantaa waa riyo wanaagsan oo min allaahi ah waa riyo xun oo min ashaytaani ah waa riyo qofku markaa waxa uu isagu jeclaa uu hurdada ugu timaado yacnii waxa weye tamaniga wuxuu tamaniyayo ama jeclaysanayo kan ay dhadhabka yidhaahdaan nooca dhadhabka la yidhaahdo waxyaalaha uu jecel yahay had iyo jeer markaysa ama uu ku hamiyo ama wax la midii in khayaali ahaan ay u hortimaaddo yani waxa weeye taas markaa dhadhabkuna waa nooc marka nooc waa raxmaani noocna waa shaytaani noocna waa nafsaani mid xagga ilaaha raxmaankay ka ahaatay waa riyadii wanaagsanayd midna waa shaytaaniyo xagga shaytaankay ka ahaatay midna xagga naftay ka ahaatay iyo waxa markaa nafta ay jeceshahay ee markaysaga ku fekertee markaa yani waxyaalahaas inay hor yimaadaan riyada nebiyadu waa wada xaq waa min allaahi kulligeed saas aawadeed baa markaa asarkii muxuu tilmaamaya ru'ya alambiyaai waxyun riyada nebiyadu waa waxyi waa waxyi laakiin riyada qofka muslimka ku riyoodaa way qaybsan tahay marka riyadu hadday xun tahayna cid looma sheego lagama warramo waa la qariyaa wuxuu samaynayaa qofku hadduu riyo xun arko kow wuxuu samaynayaa yacni sida xadiiska soo socdaaba faa'iidaynaayo geesta bidix markaysaa wuxuu u tufayaa yacni markaa neeftiiya in yaroo candhufo la socota acuudu billahi min ashaytaan alrajiim shaytaanku iska naarayaa saddex goor saddex goor buu u tufayaa shaytaankana waa iska naarayaa inuu ilaahay sharkeeda ka magangeliyo ilaahay buu ka baryayaa wuxuu samaynayaa dhinaca wuu iska rogayaa oo dhinacu u jiifay mooye dhinaca kale isu rogayaa siuu ilaahay xaaladda ugu bedelo oo xaalad wanaagsan aanu karaahiyeysanaynin ugu bedelo wuxuu kaloo soo aroortay inuu kaco weysaysto oo tukado idaa ra'aa axadukum maa yakrahu falyaqum walyusalli hadduu qofku ku riyoodo wuxuu markaa karaahiyeysanayo ha kaco oo ha tukado ya bimacnaa intuu soo weysaysto ayuu markaysa markaa tukanaya laba ragcadood markaasaanu ilaahay baryayaa inuu sharkeeda ka badbaadiyo riyadaana cid u sheegi maayo cid uga warramaya ma jiro eh, marka wuu inuu iska ilaaliyaa inuu cid u sheego waa inuu qariyaa hadduu caynkaa sameeyo intaa ku kaco riyadaas dhibi mayso dhibi mayso cidda loo sheegayo riyada hadday wanaagsan tahay waa inay noqotaa cid xabiib ah naasix qofkii u ah ya yacni waxa weeye waa inuu noqdaa qof markiisa markaa xabiib oo jecel ama dee qof caalima markiisa markaa uu noqdaa yacni cidduu u sheegaya tacbiir aan fiicnayn in ugu cabiraa laga baqayaa oo dabeedna sidaa ay u dhacdo riyada marka qofku ku riyoodo waxay aqbari kartaa wejiyo kala duwan xadiisna wuxuu sheegayay alru'ya calaa rijli daa'ir maa lam tucabar faida cubbirat waqacat ya marka waxa waxaweye riyadu sida loo cabiray u dhacdaa waxaanay u sugnaatay waxa weye liawali caabir sida xadiis kale ku soo aroortay ka ugu horreeya cabbiray u sugnaatay marka riyadii oo siyaalo kala duwan aqbali kartaa ayaa waxa dhici karta riyadii oo siyaalo kala duwan aqbali karta ayaa waxaa dhici karta si aan fiicna in uga cabbiro dabeedna sidii ugu dhacdo saas aawoodee waa inuu taxadiraa cidduu u sheegaya ay tahay ciday isjecel yihiin waa inay noqotaa riyadii wanaagsanay waa ku warramaya laakiin axad walba u sheegi maayo cidda wanaagsan ayuu u sheegayaa cidduu jecel yahay isjecel yihiin ayuu u sheegayaa idaa ra'aa axadukum ru'ya yuxibuha fa fainama hiya min allahi tacaala waa ku bushaaraysanaya xadiiskii horena muxuu sheegaya lam yabqa min alnubuwati ila almubashiraat falyaxmad illaaha calayha ilaahay hagu mahadnaqo wax wanaagsan buu ku riyooday ya waxa wanaagsan uu ku riyooday waa inu ilahay ugu mahadnaqaa mar labaadkana waa inuu ku warramaa cidduu u sheegaya cid wanaagsan waa inay noqotaa saas yadaa waa markaas sameeyaa ajsaau nubuwa inay ka mid tahay markii laynoo sheegay lam yabqa min alnubuwati ila almubashiraat xadiiska kalena tilmaamayo waru'ya almu'mini juzun min sittatin wa arbaciina min annubuwa yacni juska nebinimadu miyaanu marka ahayn nubuw ahayn yacni waxaa laga tilmaamayaa inuu jus uga dhigan yahay oo kale oo bimacnaa nubuwada haddii la qaybqaybin oo intaasoo kale loo qaybin lahaa yacni waxa weeye inay jus kaga dhacday shabbihi lahayd in macnaha laga tilmaamaayo inay jus kaga dhacdo inay shabbihi lahayd marka dee jus xaqiiqiya inay ka tahay ma ahee waxaa laga tilmaamayaa way shabahaysaa ta kale ashayu maca hayrihi hayruhu laa maca hayrihi shayga juski dee shaygii ma aha ya yacni shaygii waxaweye ma aha marka akhbaartii qeybka markaysaga wax ka mida inay dhici karto in markaa deriye lagu sheego oo qofkii loogu tilmaamo yacni xaggaas dee shabah bay kaga leedahay waa ka shabbahayse waa yahay xadiidka siddeed boqoliyo lixiyo afartan dabcadaha qaarkoodna waa siddeed boqoliyo shan iyo konton wa can abi qataadata radia allahu canhu qaal qaala anabiyu sala allahu aleyh wasalam abi qataada waxa uu yidhi qaala anabiyu sala allahu aleyh wasalam nebigu waxa uu yidhi alru'ya asaalixa riyada wanaagsani wa fii riwaayatin riwaayo kale waxaa ku sugnayd alru'ya alxasana riyada wanaagsani alsaalixa iyo alxasana baa labada riwaayo ku kala duwan yihiin waana isla macnay min allaahi xagga allah bay ka ahaatay waalxulumu riyada xunnaa min ashaytaani xagga shaytaankay ka ahaatay waalxulmu iyo waalxulumu bitakfiifi iyo watathqiili labadaba waa markiisa waa la yidhaahdaa asmaada saasoo kale ku yimaadeen labada waji waa ku bannaan yihiin waayo dammadu waa xaraka haqiila sukuunkuna waa khafiif waa fudud yahay waayo waa xadfu xaraka marka waalxulumu iyo yacni riyada xunna min ashayaani xagga shaytaanku ka ahaaday ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen alxulum iyo alru'yaa waa bimacnan asaalatan waa isku macni laakiin sharcigii wuxuu ku kala gaar yeelay tii wanaagsanaydna alru'yaa baa la yidhi tii xumaydna alxulum baa la yidhi marka waxa weeye curfu sharci baa lagu kala gaar yeelay alxulumta shayaanka inay tahy ta xun inay tahy waalxulumu riyada xunna min ashayaani xagga shaytaanku ka ahaaday faman ra'aa shayan yakrahuh faman ra'aa ku kastoo arkay shay-an shay arkay shaygaasoo yakrahu uu karaahiyeysanaayo shayga ka sifeey falyanfus ha tufo can shimaalihi xaggiisa bidixa u tufo salaasan yacni saddex markaa goor ama saddex tufitaan ha u tufo yani tufista waxaa loo jeedaa waa neef bay u badan tahay laakiin in yar oo qoyaana ayaa la socotaa bacdi waxay leeyihiin markaan qoyaan lamama socdo yani candhuuf markaa lama socoto yani markaa siduu dee sheikhuba inoo sheegi doono laakiin waxa weeye yacni candhuuf markaa dee buuran baa laga yaabaa in laga tilmaamaayo laakiin qoyaan yar waa markaa waa neef markaa yara qoyan walyanfus can shimaalih xaggiisa bidix u tufo alaasan saddex mar ama saddex tufitaan walyatacawad min ashaytaani ha magan galo billaahi allah ha magan galo cidda la magan gelaya waa la garanayaa marka garashada la garanayaa loo xadfay min ashaytaani shaytaanka sharkiisa allaha ka magan galo allaha magangalo allah wuu magangelaya sharka shaytaan ka magan magangelaya fa innahaa riyadu laa taduruhu dhibi mayso hadduu sidaa yeelo muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay annaftu nafqun wa afuufitaan latiifun yacni waxa weeyaan markaa yar laa riiqa macahu wax candhuufi ayna wehelin yacni qoyaan yar la diidi maayaan filayaa Eh, laakiin candhuufteedii la socotaa ma jirto oo candhuuftii la tufayo xadiidkanna wuxuu tilmaamayaa riyadii wanaagsanayd iyo riyadii xumayd baa la kala gaar yeelay oo riyada xun shaytaan baa loo gaar yeelay riyooyinka xunna waxa weeye waxyaalaha qofka in waxaweeye markaa dhibaato ula kulmay wax eryanayaan wax dhibaataynayaan cidi dilayso yacni markaysaa waxyaalaha noocaas oo kale ah waxyaalaanu iska daafici karan la kulmayaan ashyaadaasi waa ashyaa uu doonaayo shaytaanku qofka inuu ku murugo geliyo marka inuu ka qisoodo maaha waa riyo xun weeye waataa laynagu yidhi allah laga magangalo shaytaan xaggii baynay ka ahaatay xagga bidixna waxa u tufo dhinaciisa ha iska bedelo geesta kale ha isu rogo intuu soo weysaysto yacni markaa dee uu tukadana hadduu saas sameeyana waa kasii sii fiicanta sharkeedu markaa dhibi maayo sharkeedu markaa ma dhibayo saas weye ninbaa nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu u sheego uu yidhi waxaan ku riyooday iyadoo markaysaa madaxayga la goynayo oo dee inta wax lagu dhufto deedna madaxu halkaa ku duulayo dabeedna madaxii markaysa marka waxa laga daba tegayo yacni markaas kale qiso noocaasu ka sheekeeyo markaasuu shaydaanku waxaa markaa midkii ku ciyaaro ya yaanu noo sheegin yaanu noo sheegin haddii madaxaagii la gooyey maxaad ku aragtay inuu halkaa ku tegey indhihiisa isaga ma raacan yahay yacni inay talaacu shaytaan tahay shaytaan qofka ku ciyaarayo oo ku murugo gelinayo nooca inay tahay buu markaysa waxaa tilmaamay waa yahay xadiidka sideed boqoliyo toddobiyo afartan wa can jaabirin radia allaahu canhu can rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam qaal jaabir wuxuu rasuulka sala allahu aleyh wasalam ka soo wariyey qaala inuu yidhi idaa ra'aa axadukum aru'ya hadduu midkiin arko riyo yakrahuhaa xaaluu riyadaa karaahiyeysanaayo falyabsuq can yasaarih ha u tufo can yasaarihi xaggiisa bidix ha u tufo alaasan saddex goor busaaq waa candhufta marka kii hore nafsi buu sheegaya kan waxa buu sheegayaa in candhuf loo tufo marka calaa kulli xaal isma diidana neefta candhuftu la socotaa laakiin wuxuu daahir ku yahay riwaayadani xadiiskani wuxuu daahir ku yahay in candhufla xataa loo tufayo walystacid billaahi min ashaytaani waliyastacid ha magan galo billaahi allah ha magan galo min ashaytaani shaytaanka ha ka magan galo sharkiisa salaasan saddex goor yacni markaa shaytaanka ha iska naaro acuudu billahi min ashaytaani alrajiim saddex goor ha yidhaahdo waliyataxawal can janbihi aladii kaana calayh ha iska yacni gediyo ha iska beddelo ha iska rogo can janbihi dhinaciisa alladii kaasoo kaana calayhi uu ku sugnaa dhinacuu u jiifa ee ku sugnaana ha iska rogo oo geesta kale ha isu rogo isagoo ilaahay ka rajaynaya xaaladda inuu u xawilo oo ilaa xaalin axsan xaalad wanaagsan ugu beddelo ayuu tafaa'ulaya rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey xadiidkanna waxa uu riyada qofku karaahiyeysanaayo inuu saddex goor candhuuf u tufo geesta bidix u tufo falyabsuq can yasaarihi alaaan saddex goor buu u tufaya marka kii hore iyo kan isma diidana candhuuf keliya laga tilmaami maayo labada markaa xadiis way isfasirayaan waxaa loo jeedaa waa neef candhuf weheliso ayaa laga tilmaamaya yacni lagu xambaarayo labada marka xadiis la geeyo candhuftaana waxaa loo tufayaa ama neeftaa waxaa loo tufayaa waa ihaano shaydaankii la ihaanaynayo shaydaankii baa lagu tufayaa isagii baa markaa la ihaanaynayaa oo la xaqirayaa la dullaynaya inta kale waxaynu ku soo aragnay axaadiistii hore riyadu waxay u timaaddaa mar waxa weeye taawiil uma baahna waxay u timaadaa mila falaqi subxi oo siduu qofku ugu riyooday ugu timaadaa marna waxa weeye calaa khilaafi daahir bay ku timaadaayoo sidii ay ahayd si aan ahayn ayay u timaadaa tacbiir bay u baahan tahay in la cabiro marka tacbiirkana wuxuu u baahan yahay cilmi ilaahay wuxuu ugu manno sheegtay nebi yuusuf inuu ilaahay baray taawiil alaxaadiis yacni riyooyinka inuu cabiro inuu ilaahay baray marka cid walba inay wax iska cabirto ma aha qofku aqoon hadduu u leeyahay oo riyada tacbiirkeeda garanaya waa cabirayaa haddii kale waa inuu ka gaabsadaa iska daayaa aan waxba cabirin imaam malik baa la weydiiye oo lagu yidhi ruux haddaanu markaa riyada tacbiirkeeda garanayn ma cabiri karaa markaasi maya ayutalaacabu binubuwa waa jusi min ajsaa'i nubuwa lagu sheegaye nubuwada miyaa lagu ciyaarayaa marka hadday mar cilmi culmiyada ka mida tahay dee ruuxu markaysaga can jahlin garasho waa aanu garanayn inuu ku hormaro ma ah ile cilmi inay taa laynoo sheega yacni taawiil alxaadiis buu ilaahay ku baray marka nebi yuusuf ilaahay ku leeyahay taawiil alxaadiis inuu baray laynoo sheegaayo dee inay cilmi culumta ka mida tahay baa laga qaadanayaa ila shay aan cilmi ahayn yacni lama yidhaahdo waxa weeyaan markaa saa lagama yidhahdeen marka qofku inuu takalluf sameeye ma aho haddaanu garanayn uu iska isku kallifo waxaanu aqoon u lahayn siday dee dhici karto qofku masaa'isha inuu ugu khata'aanu ugu khati'i karaa riyada tacbiirkeeda yacni riya ayaa markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam majliskiisii abubakar ka cabbiray ya rasuulallah anigu aan cabiro markaasuu cabira markaasuu dabeedna nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi asabta bacdan wa akhta'ta bacdan badhna waad asiibtay badhna waad ku khata'day xadiisku saxiixuu ku sugan yahay ya waa fi saxiix markaasuu yaa rasuulallah ii sheegeen waxaan ku khata'ay to weliba dee markaa waxaa dhaariyey markaasuu laa tuqsim waxay culammadu yidhahdeen maslaxa kuma jirin nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu arrinkaa tafsiirkeeda caddeeyo saas aawadeed buu nebigu uga gagaabsaday laakiin ijmaalan wuxuu u sheegay qadarna inuu asiibay tacbiirkii qadarna ku khataay saasuu nebigu u sheegay calayhi salaatu wasalaam marka waxaa laga qaadanaya calaa kulli xaal eh, riyadii tacbiirkeedii marna waa lagu khati'i karaa marna waa la asiibi karaa marka qofka haddaanu aqoon u lahaynna waa inaan isku kallifin eh, uu ka gaabsadaa iska daaya kutubo kale laga qoray waa jiraan oo riyada tacbiirkoodii ka warrama rasaa'il laga alifay iyo dad kolle yaqaanaaba waa jiraan marka tafaasiisha yacni sida riyooyinkii wax lagu cabiro iyo siday tahay waa in marka waxa weyn yani ciddii dee doonaysa ina cabirtaa yani marka waa in usuusheeda iyo yani waxyaalaha laga qoray iyo yani culimmadu wax ka aliftay iyo taas waa inuu raajacaa ashyaa badanna waxa weeye qur-aanka iyo baa laga qaataa ta'wiilkeeda ama sunnada ama qur'aanka ama tashbiihaadka sharciga lagu sheegay iyo waxyaalaha la midka ah yacni umuurahaas waxaana dhici karta riyooyinku inay ku kala duwanaadaan tacbiirkoodu ashkhaasta laftooda arkaysa addomaanata oo dadka qaarba si loogu yacni markaa awili karo waxaa jira waxyaalo daahirkeedu si u muuqan kara laakiin tacbiirkeedu si wanaagsan u dhacayo muuqaalka la moodaayo inay markaa xun tahay imkanoo masalan oo kale hadduu qamiis dheer oo kale wato oo dhulka markaa hadaafayo oo isbaal ah dee isbaalku ma fiicnayn laakiin riyada gudaheeda hadduu qof ku riyoodo markaysaga ta noocaas dee asturkaa diin baa lagu fasiraa sooma yani waxa weeyaan waa waa diin xadiiskii cumar muxuu sheegayay dadkii oo markaysaa waxaan yani yani in riyo lagu riyooday dadkii oo qamiisya sitoo qaarkood ay gaagaaban yihiin qamiisyadoodu oo cumar markaysaa qamiis dheer uu sito oo markaa dhulka gaadhay dabeed marka waxa weyaan markaa waxaa loogu fasiray diinka soo maha sankamayn marka yani asalku wuxuu ka dhigan yahay yani markaa diin buu ka dhigan yahay ya diin buu ka dhigan yahay oo sida cawrada loo asturaayo ay tahay satrulcawra ayaa ceebtii markaysa markaa waxaan yani dee qofka diiniga ahaydna inay asturanto ya wa libaasu taqwa dalika khayr labada libaas ya dharkii markaa jidhka lagu asturaayey iyo dharkii markaysa waxaan yani qofka yani markaa laga tilmaamayey diinkii asturaad buu uga dhigaya diinku ee ceebihiisi xumaabay marka asturayaan waa saas wey calaa kulli xaal marka waxa weye riyadu ashyaada qaarkood dee waxa weye calaa daahiriha sida ay lagu riyooday ay ugu timaadaa ashyaada qaarkoodna waa mithaallo tusaalayaal wax lagu tusaalaynayo haddii sharciga ay khilaafsan tahayna dee la yeeli maayo waxay soo naqliyaan qiso ay markaa yidhaahdeen shuraaxda qaarkood baa qori jiray marka nin baa wuxuu yihi waxaan ku riyooday nebiga calayhi salaatu wasalaam baan ku riyooday wuxuu igu yidhi halka caynkaasa tag meelu cayimay meesha caynkaasa tag meeshina waa la tusay waxaa ku jira rikaaz yani ashyaa waxa weeye yani marka jaahiliya ashyaa macdanaa oo markaysaa dadkii jaahiliyada ay aaseen ama dahabo iyo wax la mida yacni kanzi baa ku jira rikaaz ah la soo bax walaa khumsa calayk wax khumsa ku saarana ma sheekh buu weydiiyey culammadii qarniyada dhexe ah markaasuu meeshii baan tegey waan qoday waan kala soo baxay nebigu wuxuu igu yidhi calayhi salaatu wasalaam walaa khumusa calayk khumus kuma saara shan meeladoo meel ahaan aad bixisaa oo sadaqa ahaan u bixisaa waajib kugumaho kuma saara ka warran sheekhii wuxuu yidhi marka waxa weeye sharciga nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam lagu soo dejiyey la bedeli maayo ciddaad aragteena nebiga ma aha waayo nebigu shay sharciga khilaafsan kuma amreen sharcigiisa baaqigaana waxa ku sugan wa fi rikaazi lkhumus khasnadaha jaahiliga lala soo baxay ee dafiinuuljaahiliya ahaa dadkii gaaladii hore ay aaseen shan meeloodoo meel ahaan in la bixiyaa waajiba marka waxa weye waa inaad bixisaa khumuskii kaa dhici maayo ciddaad aragtayna nebiga ma aha calayhi salaatu wasalaam nebigu mukhaalafata sharci kuma amreen sharcigiisuna waa baaqi marna ma nasakh maya marka waxa weeye saas yadaa ayaa kollay sharaxo qaarkood soo noqrin jireen waayahay ka warrama hadduu qof ku riyoodo uu yidhaahdo xadiisu ka shakisnaa sixadiisa uu yidhahdo xadiiska caynkaasa ma tidhi intuu nebiga ku riyoodo siduu sheegtay wuxuu yidhi nebigii baan ku riyooday dabeedna xadiis baan weydiiyey xadiiskiiaan ku yidhi xadiiska adigu ma tidhi dabeedna wuxuu igu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam maalan wuxuu igu yidhi waan idhi xadiiskaasina xadiis culammadu saxiixinayaan ma aha cadays agtooda aan sugnayn ma la qaadanayaa laa yatamaalu shaytaanu bi baa taallo meesha ya man ra'aanii fi lmanaami faqad ra'aanii xaqa laa yatamaalu shaytaanu bi jawaabtu waxay tahay maya lama qaadanayo waayo sharciga nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam lagu soo rogay waa kaamil waa dhammaystiran yahay ziyaado dambe oo lagu soo kordhinaya ma jiro alyowma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii wa raditu lakum alislaama diina waata kale ri'adu maxallu dabdi ma aha waa maxallu hafla imanka baabka riwaayada marka laga hadlaayo raawiga haddii la yidhaahdo waxuu ahaa kasiira alhafla mid haflo badan xadiiskiisa waa la daciifin jiray sooma waa la daciifin jiray wuxuu u baahan yahay yani dabdigu tayaqud baraarugsanaan yani ayuu marka waxa riyadu maxallal marka waxa weeye hafla weeye maadaamay caynkaa tahay yacni xukum markaysaga laga qaadanaya ma jiro yacni markuu nebigu calayhi salaatu wasalaam noolaa sabab waa u noqon jirtay riyada cidi ku riyootaa inuu nebigu wax sharciyeeyo sharci kuma noqon riyadee waxay ku noqotay nebiga calayhi salaatu wasalaam xukunkiisay ku noqotay adaankoo kale markaysaa nin baa ku riyooday saxaabi ah waxay isweydiiyeen maxaa salaadii ay dadku ku ogaanayaan xilligeedii inuu soo galay saa aaraa iyo wax la sheeg sheegay nebigu wax xukuma uma sheegin markii nin saxaabiyaa ah dabad riyooday wuxuu ku riyooday adaanku ku riyooday addimaada la addimayo allaahu akbar allaahu akbar yacni ilaa aakhirihi nebigu u sheegay calayhi salaatu wasalaam nebigu sidii buu xukumay siduu riyada ku arkay buu yidhi sidii u laqin laakiin waxay sharci ku noqotay xukumista nebigu xukumay calayhi salaatu wasalaam bay ku noqotee riyadan kumay noqonin riyadu sababunbay ahayd waatay culamada qaarkood yidhaahdaan inay riyadu ah, dhacdo inay noqoto qad takuunu ru'ya sababan lisharci bacdi alaxkaam ya riyadu inay sabab u noqoto sharciyeynta axkaamta qaarkood la sharciyeynaayo masalan nin kale oo saxaabi ah ayaa wuxuu ku riyooday inuu qolo yuhuudda la kulmay dabeedna uu ku yidhi marka waxa weeye yacnii waa wanaagsanaan lahaydeen haddii aydan odhan lahayn cusayrun ibnullah markaasa yidhaha wa inakum la antum alqawm lowlaa annakum taquuluuna maa shaa allah wa sha muxamed idina haddaydan odhan lahayn arrinku wuxuu noqonayaa sida allahna doono muxammadna doono haddaydaan sidaa odhan lahayn dad wanaagsan baa noqon lahaydeen bay ugu jawab waa riyo gudaheed wuu ka tegay qolo kaleoo buu la kulmay waa riyadii wuxuu ku yidhi yacni dad wanaagsan baa noqon lahaydeen haddaydaan odhanaynin almasiixu bnullah masiix waa ina ilahay haddaydaan odhan lahayn markaasay yidhahdeen wa inakum la antum alqawmu lowlaa anakum taquuluuna maa shaa allah washaa muxammed nebigu u sheegay calayhi salaatu wasalaam nebigu markaasuu dadkii la hadlay markaasuu yidhi hadal baa odhan jirteen kelmad ay ii diidaysay inaan markaa idin diido saa saaya saas yacni wuxuu sheegay sabab buu sheegay marka dib ha u odhanina maa shaa allahu washaa shaa muxamed ee waxaa tidhahdaa maa shaa allahu waxdah maa shaa allahu waxdah ya arrinku wuxuu noqonayaa sida allah keligii doono ayuu noqonaya xadiis kaloo sheegaya waa jiraa maa sha allahu suma shiita summa gelinaya marka riyadu way noqotaa sabab way u noqotaa sharciyaynta xukum sharciya la sharciyaynaayo sabab way u noqotaa laakiin xukun sharciga waxay ku noqotaa dee nebiga calayhi salaatu wasalaam xukunkaasi ka soo fulo haddaan riyadu ahayn riyo nebi arkay riyada nebigu arkay sideeday xukun u tahay waayo waa waxyi ixtimaal kale ma leh ixtimaal kale ma leh marka taana saas weye in masaa'isha loo xujaysto oo la yidhaahdo waxa weeye saasaa lagu riyooday oo xujo laga dhigto arrin khalata weeye aan sax ahayn arrin khalata weeye in axkaam laga qaato laynooma sheegin lam yabqa min anubuwati ila almubashiraat wax wanaagsan hadduu ku riyoodo waa ku bushaaraysan karaa bacdu ahlicilmi waxay ku dareen walmundiraat min baab liktifaa biaxadi diddayn digitaannana way noqon kartaa qofka loo digaayo oo shay khatare looga digayo waxaa dhici karta fii bacdi alaxyaan qofku inuu ku riyoodo yacni meelaha qaarkood khatar markaa waxa weeye inay jidadka qaar ugu sugan tahay dee inuu taxaashi ka sameeyo iskaba ilaaliyo aanu marin nooc taxdiiray noqon kartaa nooc taxdiiray noqon karta ta kale waxa weeye waxuna uu ku sugan yaha dhici karta in markaa looga digayo marka mundiraadku waa soo gelayaan wa calaa xaddi saraabiila taqiikum alxara marka bacdu ahlicilmi waalmundiraatna waa qadareen waayo waa usluub lcarab lagu yaqaanay yidhaahdeen in laba shay isku lida mid la sheego ka kalena markaa waxa weeye u muqadar iska noqonaya xadiiska sideed boqol iyo siddeed iyo afartan can abilasqaci waasilata bni lasqaci radi allaahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay waxauu yidhi ina min acdami alfira been abuurada waxyaalaha ugu waaweyn waxaa ka mid a an yaddaciya arajulu ilaa hayri abiih an yaddaciya arajulu ninku inuu sheegto u abtirsado yacnii u nisbo sheegto ilaa hayri abiihi aabbihii cidan ahayn inuu ku abtirsadaa oo ina hebel uu yidhaahdo waan ahay isagaan in hebel ahayn waxay ka mid tahay beenaha ugu waaweyn bay ka mid tahay been abuurada ugu waaweyn bay ka mid tahay aw yuriya caynahu maa lam tara ama markaa uu tuso ishiisa maa lam tara waxayna arkin uu tuso an yuriya caynayhi maa lam tarayaana waa loo soo wariyey aw yuriya ama uu tuso caynahu ishiisa maa lam tara waxayna arkin uu tuso bimacnaa uu yidhaahdo riyo waxaanu ku arkin waan arkay uu yidhaahdo aw yaquula ama uu yidhaahdo calaa rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay uu ka sheego maa lam yaqul waxaanu odhan yani waxaa loo jeedaa bareer uga yidhaahdo wuxuu garanayo nebigu inaanu odhan waxay ka mid tahay min acdam alfira hmm rawahu lbukhaariyu bukhaari baa soo wariyey xadiiskana wuxuu tilmaamayaa saddex umurood oo saddexduba markaa ay dembi weyn yihiin been abuur weynna noqonayaan mid waxay tahay cid aan dhalin inuu ku abtirsado ama aabba aan dhalin inuu sheegto oo idhaha inay hebel baan ahay isagaan inay hebelkaa ahayn waxay ka mid tahay beenaha waaweyn bay ka mid tahay oo xaqii aabbanimada ayuu dafirayaa aabbihiisii dhabta ahaa ayuu dafirayaa aabba aan dhalinna waa sheeganayaa wuxuu leeyahy isaga biyihiisa layga abuuray isagaan laga abuurin kaannahu leeyahay ilaahay wuxuu iga abuuray biyaha yani marka waxa ninkaasu iga abuuray marka waxa de waa iftiraa weyn waa beenabuur weyn min kabaa'ir dunuub bay ka mid tahy axaadiista qaarkood waxaa ku soo aroortay jannadu inay xaaraan ka tahay in loogu goodiye man iddacaa ilaa hayri abiihi wahuwa yaclamu annahu hayru abiihi faljannatu calayhi xaraam minuu keeni doonaa oo kollay markaa baab bay marka uu leeyahay marka insha allahu waynu arki doonaa ruuxa u abtirsada ama u nisbo sheegta aabba aan dhalin isagoo garanaya inaanu aabbahaasi dhalin faljannatu calayhi xaraam jannadu xaaraan bay ka tahay jannadu xaaraan bay ka tahay xadiiska qaar waxa ku so aroortay faqad kafar yacni kufri buu ku dhacay yacni kufri ayuu ku dhacay nooc kufriga weeye waxaan loo jeedaa kufrun duuna kufrin oo marka kufri ka sokeeya kii weynaashaha badnaa shayga labaad wuxuu yahay indhihiisu waxayna arkin inuu sheegto inuu arkay oo riyo inuu ku arkay waxaanu arkin ayuu sheeganayaa ya taasina waxa waxawaya been abuur weyn weeye kaannahu leeyahay ilaahay baa riyo saa igu tusay kaannahu allahu ku been abuuranaya aw yuriya caynahu maa lam tara marka waa dembi kabaa'ir riyada hadduu ka shakiyo ashyaada qaar garan waayo sidaa miyay ahayd mise may ahayn waa inaanu iska odhan si aanu ugu dhicin yacni markaa shay markaa yacni riyada aanu ku arkin inuu yidhahdo waa arkay wuxuu markaa hubo dee inay riyadiisii ahayd oo ku riyooday waa sheegi karaa laakiin wixii aanu hubin waa inuu ka gaabsadaa inuu nebiga ka sheego calayhi salaatu wasalaam waxaanu odhanna waxay ka mid tahay dembiyada waaweynee kabaa'irta bay ka mid tahay waa min acdami alfira marka haddii waxa weeye ay u dhacdo camdi haddayna u dhicin dee khata'an bay ku dhacdeen beennimadii waa jirtaa laakiin dembigii ma jiro laakiin haddii waxa weeye marka uu mutacamid yahay oo u kasay inuu markaa sheego xadiis aanu nebiga odhan calayhi salaatu wasalaam markaas waxay noqonaysaa dembiyadii waaweynaa ayay ka mid tahay naar baana loogu goodiyey man kadaba calaya mutacamidan falyatabawa maqacdahu min annaar waxaa kaloo soo gelaysaa yani shaygii aanu hubin ee uu ka shakiyo inuu iska daayo qadarka aanu hubin uu ka tago inta hubo bes sheego kitaabka shanaad ee ka mid a ah kutubtii riyaad saalixiinka kitaabu asalaam baabka boqol iyo koob iyo soddon baabu fadli asalaami waalamri biifshaaih salaamtu laysi fadligay leedahay ayuu u baab yahay iyo waalamri amarka la is amraayo ayuu u baab yahay biifshaa'ihi salaamta in la faafiyo lays amraayo qaala allahu tacaala allah waxa uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyow laa tadkhuluu buyuutan ghayra buyuutikum laa tadkhuluu ha gelina buyuutan gurye ha gelina guryahaasoo ghayra buyuutikum guryihiinna aan ahayn ee ka duwan xataa tasta'nisuu ilaa iidan weydiisataanoo inaad soo gashaan aa weydiisataan xataa tasta'dinuu xataa tasta'dinuu baa macnuhu dhacya wa tusallimuu aad salaamtaan calaa ahlihaa ehelkeedana aad salaamtaan ehelka guryahaa ah, aad salaamtaan ilaa laba shay aad timaadaan inaad marka hore idan weydiisataan aad ku soo gashaan marlabaadkana inaad salaamtaan ilaa saasii dhacdo guryahaan guryihiinnii ahayn ha gelina marka salaamtii inay tahay in awalka ay tahay oo laysi salaamo inay tahay oo gelistii la gelaayo lagu xidhay ayaa laga qaadanaya marka amar baa ku jira la amraayo salaamtii istiidaankiiba macna amar bay u dhacaysa wa qaala tacaala allah waxa uu yidhi fa idaa dakhaltum buyuutan haddaa gashaan guryo fasallimuu calaa anfusikum nafihiinna salaama bimacnaa walaalihiinna kale mu'miniintae jooga salaama taxiyatan salaam salaama salaamtaasoo min cindi illaahi ilaahay agtiisa ka ahaadoo allah sharciyey yacnii tashriiceeda ayaa allah xaggiisa ka ahaaday salaamtaasoo mubaarakatan barakaysan oo la barakeeyey waa sifo labaad salaamtaasoo tayibatan wanaagsan waa sifo saddexaad yacnii markaa guryo gelaysaan waxaad salaamtaan cidda joogta ee mu'miniintaa salaama mu'miniintu waxay ka dhigan yihiin isku nafay ka dhigan yihiin walaa talmisuu anfusakum nafihiinna ha ceebaynina bimacnaa qaarkiinba qaarka kale yaanu ceebayn baa loo jeedaa oo hadduu qofka mu'minka ceebeeyo walaalihiisa muslimka ah waxay ka dhigantahay naftiisii inuu ceebeeyey ka dhigantahy marka fasallimuu calaa anfusikum waxaa laga tilmaamayaa walaalihiinna kale ee mu'miniintaee jooga guryaha salaama bacdu ahlicilmi oo yidhi haddii aan cidi joogin lafteeda waa la salaamayaa laakiin waxaa la odhanayaa assalaamu calayna wacalaa cibaadi illaahi alsaalixiin baa laga soo wariyey taabiciinta qaarkood iyo insaan la odhanaayo laakiin haddii cidi joogto in iyaga la salaamaayo iyada markaa layskuma khilaafsana nusuustii adiladuna waa sheegaysa imaamu nawina tafsiilka noocaasa waa ku doortay kitaabkiisa aladkaar oo wuxuu yidhi haddii cidi joogtana iyagaa la salaamayaa haddaan cidi jooginna yacni idinku salaama bimacnaa waxay ku dhacaysaa markaa salaamtu malaa'igta iyo ciddii kale markaysa waxaan yani markaa ahluliimaan ah ayay ku dhacaysa oo qofka laftiisu waa soo gelayaa hadduu assalaamu calayna wacalaa cibaadi illaahi asaalixiin yidhaahdo in isagana salaamta ay soo gaadho calaa kulli xaal laakiin ta nusuusta ku cadi waa sida kale in laga tilmaamayo walaalihiina kale muminiinta asalaama wa qaala tacaala allah waxau yidhi waidaa xuyiitum bitaxiyatin faxayuu biaxsana minha waidaa xuyiitum haddii laydin salaamo bitaxiyatin salaam laydin salaamo faxayuu salaama biaxsana minha salaamtii mid ka wanaag badan ku salaama aw rudduuha ay rudduu milaha ama mid la mida ku celiya aayaddanna waxay sheegaysaa marka ruuxa la salaamo in salaamtii celiyo oo uu salaamtii ruuxa ka qaado salaamta sharciga la ysku salaamayaana waxaa weeye waa assalaamu calaykum assalaamu calaykum hadduu dhammaystirana waa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh wuu inoo keeni doonaa xadiis tilmaamaya salaamta sida la ysu salaamaya celinta laga celinayana wa calaykum assalaamu waraxmat ullaahi wabarakaatuh ayaa lagu celinaya lagu jawaabaya marka haddii laydin salaamo oo salaamo laydinku salaamo waxaa ku salaamtaan mid ka wanaag badan waxaa loo jeedaa qadarkii a idinku salaameen ka badiya ta ka wanaagga badani waxay noqonaysaa assalaamu calaykum hadday yidhaahdaan wacalaykum assalaam waraxmatullaahi in la yidhaahdo oo waraxmatullaahi marka lagu daro oo siyaado ka ah intay ku salaameen waxay noqonaysaa mid ka wanaag badan wakada haddii waxa weeyaan uu yidhaahdo ka hore salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaah oo markuu ka jawaabayo uu yidhaahdo wacalaykum assalaam wa barakaatuh oo wabarakaatuhu uu ku ziyaadiyo waxay noqonaysaa tii ka wanaagga badnayd aw rudduuha ama iyada ku soo celiya waxaa loo jeedaa iyada mid la mida ku celiya caynta yadii in lagu celiya ma suuragal ahoo taasi af bay ka soo baxday hawada inay gasha marka looma jeedo yadii soo qabtoo dib uu celiya muraadku ma aha ee waxaa loo jeedaa milaha min baabi xadfilmudaaf weeyaanoo yadii mid la mida oo idinku aad tidhaahdaan ku celiya ilaa caynteedii lagu celin maayee miligeed baa lagu celinaya miligeed ayaa lagu celinaya marka waa min baabi xadfi mudaafo waxay noqonaysaa eh, rudduuha ay rudduu milaha saasay noqonaysa taa la midkiina waxay noqonaysaa intii qadarkii uu ku salaamay eh, ruuxa salaamta bilaabay intii in la eg inuu salaamta ugu jawaabo assalaamu calaykum hadduu yidhaahdo wacalaykum assalaam waxay noqonaysaa tii la midka ahayd bay noqonaysa qadarkii kama badin intii in leeg buu ugu jawaabay assalaamu calaykum waraxmatullah buu yidhi intii in leeg buu yidhi wacalaykum assalaam waraxmatullah waa mislaha bay noqonaysaa mid la mida wa barakaatuhu hadduu ku daro ka horanna ka dambana wa barakaatuhu ku daro waxay noqonaysaa markaa intii in la noqonaysa intii in la miday noqonaysa intaa ma laga sii badinayaa xadiis baa jira sanadkiisa dacfi ku jiro tilmaamaya hadduu markaa ruuxa salaamta bilaabay yidhaahdo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh ka u jawaabaya wamakfiratuhu inuu ku dari karo xadiiskaa sanadkiisa dacfaa ku sugan laakiin sheekh albaani xoogaa inuu quweeye ayuu markaa doonay oo waa quweeyey waxaanu ku quweeyey marka aayadda ayaan ka qaadanayaa buu yidhi laakiin culammada wax kaloo quweeyey ma arag inuu yidhi yashhadu lahu alqur'aan qur'aankaa u markhaati kacayo xadiiskana hadduu sanadkiisu daciif yahay yacni nowcan maa culammada badankoodu kolley ma yidhaahdaan qur-aanka u markhaati kacayaan ku quweynayaa kolley badanka culammadu saa ma isticmaalaan sheikhuna ijtihaadkiisa ayuu leeyihi oo in la yidhaahdo waxa weeye assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu marka ka hore dhammaystiro ilaa wabarakaatuhu yidhaahdo waa inuu mid waliba yeelan karaa buu yidhi faxayuu biaxsana minha aw rudduuha mid waliba waa inay ka iman kartaa si ka wanaag badanna inuugu jawaabi karo si la midana inuu ugu jawaabi karo ee in la yidhaahdo marka waxa weeye uu ka hore dhammaystiro wa barakaatuhu ku daro kii markaa salaamta celinayey oo salaamtii ka jawaabayey isaga weji kale uma furnee intii ilaeg waa inuu ku celiyaa uun dee daahirka qur'aanka khilaafsantay buu lihi ila mid waliba waa inuu helaa faxayuu biaxsana minha aw rudduuha inuu si la midana ku celin karo si ka wanaag badanna ku jawaabi karo ya saas aawoodee xadiiskaa sanadkiisu daciifka yahay yacni markaa aayaddu shaahid bay u taho waa quweynaysaa buu yidhi marka xadiisku wuxuu yidhi waa xasan ayuu sheikhu yidhi waa taxsiini calaa kulli xaal jamaahiiru ahlicilmi waxay leeyihiin qadarkiibay ku kaaftoomayeen oo salaamtu si ay u soo aroortay marka waxa weeye adilada saxiixa ay ugu timi uunbaa lagu kaaftoomaya mar waxa weeyaan haddii yacni masalan yacni suwarka badankooda ama suwarka qaarkood uu helaayo faxayuu biaxsana minha aw rudduuha oo suuro suwarka ka mida uu waayaayo laasim miyaa mid waliba markaa waxa weeye inuu yacni markaa helo labada siyoodba yacni waxa weeye haddii la yidhaahdo markaysa waxaa labadii midna ma helaayaba dee ishkaal bay noqon lahayd laakiin mar hadduu markaysaa weji helaayo uu markaa aayaddii ku waafaqo waxa weeye arrinku markaa xumaadka wallahu aclam salaamta markaa in la radiyaa oo laga jawaabaa waa waajib saas aawadeed waa la amray waidaa xuyitum bitaxiyatin faxayuu biaxsana minha aw rudduuha markaa salaamtii in la celiyaa oo laga jawaabaa oo cidda markaa salaamtay laga qaadaa waa shay waajiba weeye waa shay waajiba weeyaan laakiin bilowga salaamta la bilaabaya waa sunne laakiin celinta la celinayo laga qaadaya waajib weeye ha yeeshee hadday jamac yihiin waajibkaasi wuxuu noqonayaa fardi kifaa'iyuu noqonaya haddii qaarkood ka qaadaan kuwa kale waajibku waa ka dhacaya ha yeeshee cidda salaamta qaaday ee ka jawaabtay baa sawaabkiiyo ajarka yeelanaysa macnii kuwa kale dembigu ha ka dhaco laakiin sawaabkiiyo ajarka ma wada yeelanayaan ee cidda salaamta radiday ee salaamtii ka qaaday ayaa sawaabkiiyo ajarka helaysa kuwa kalena dembiga ka dhacaya xadiis baana ku soo aroray tilmaamaya qofku hadduu marka waxaweye jamac salaamo waxaa kaga filan oo ka gudaysa inuu mid ka qaado waayahay wa qaala tacaala allah waxauu yidhi hal ataaka xadiisu dayfi ibraahiima almukramiin hal ataaka ma kuu yimi yacni waa kuu yimi baa loo jeedaa xadiisu dayfi ibraahiima martidii ibraahiim warkoodii ma kuu yimi ama la yidhaahdo hal waxay u dhacaysaa bimacnaa qad ayay la macno tahay waxay u dhacaysaa waa ku yimi martidaasoo almukramiina kuwii la sharfay ah id dakhaluu calayhi faqaaluu salaama ma kuu yimi warkoodii id dakhaluu goortii ay galeen calayhi ibraahim ay u soo galeen warkoodii ma kuu yimi ama la yidhaahdo udkur u qadar ay udkur waxaad xustaa oo sheegtaa id dakhaluu goortay soo galeen calayhi ibraahim u soo galeenoo qaaluu ay yidhaahdeen salaama yacnii salaam baanu ku salaamaynaa qaala wuxuu yidhi salaamun ay calaykum salaamun korkiinna salaami ha ahaato mawdicu shaahid wuxuu u keenay nebi ibraahim malaa'igtii u timi ee suuradda bini aadamka ugu timi rag suuraddoood ugu timi ee uu martida moodaayey ibraahim waa u soo galeen markay u soo galeenna waa salaameen salaam bay ku bilaabeen nebi ibraahimna calayhi asalaam salaamtii waa ka qaaday nebi ibraahimna salaamtii waa ka qaaday waxaanu ku camal camalfalay faxayuu biaxsana minha oo mid ka wanaag badan buu ugu jawaabay sida ay ku salaameen si ka wanaagsan ayuu ugu jawaabay waxay ku salaameen jumla ficiliya ayay ku salaameen wa salaaman ficil baa loo qadaray yacni markaa ama sallamaka allahu salaaman ilaahay ha ku salaamo salaamad yacni markaa nabadgelyo ha ku nabadgeliyo ama sallamnaaka salaaman qaala salaamun ay calaykum salaam jumla ismiy ugu jawaabay jumlada ismigaahina waxay noqonaysaa waxa weeye mid yacni markaa ka adag yacni markaa ta ficilka ah oo isimku wuxuu sheegaa yacni sugnaansho ayuu sheegaa iyo dawaam ayuu markaa tilmaamaa halka ficilku tajadud iyo xuduus uu tilmaamaayo marka mubtadihii baa la sheegay khabarkiina waa la xadfay marka la garanaayo in in la xadfaa waa bannaan tahay waxadfu maa yuclamu jaa'izun kama taquulu zaydun bacda man cindakuma wa fii jawaabi kayfa zaydun quldani fazaydun istughniya canhu id curif marka macnuhu wuxuu u dhacayaa waa qaacido caama inta hore xadfu maa yuclamu jaa'izun wixii la garanaayo in la xadfaa waa bannaan tahay waa qaacido guud dabeedna markaa qadar kale wuu sheegay marka calaykum salaam yacni ayaa macnuhu waa khabarkiioo jaa'isulxadfiya xadiidka siddeed boqoliyo sagaaliyo afartan waa can cabdillaahi bni camr bni alcaas radia allaahu canhuma ana rajulan sa'ala rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam ayu lislaami khayr cabdullaahi bni camr bni alcaas waxa uu sheegay inuu nin sa'ala rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam u weydiiyey rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam ayu lislaami khayr yacnii islaamka kee ugu khayrnimo badan oo ugu wanaagsan yacnii khisaalka islaamka kee ugu wanaagsan baa laga tilmaamaya waa khasladahay ku dhacaysa qaala wuxuu idhi tucimu aطacaama wa taqra'u asalaama cala man carafta waman lam tacrif ay an tucima aطacaama wa taqra'a asalaam waxaa ugu wanaagsan cuntada inaad siiso oo quudiso dadka marka u baahan wa taqra'a asalaam iyo salaamta inaad akhrido marka antii baa la xadfay wa taqra'u hadda waxaa loo yidhi tucimu iyo wa taqra'u antii baa markaa maxduufe oo la xadfay wa min aayaati yuriikum albarqa yacni marka ay iraa'atukum albarqa ay an yuriyakum lbarqaba asalku noqon lahaa haddii antu joogto ya marka mubtadaha masterka la dhalaalinayo wuxuu noqonayaa eh, mubtada ayuu noqonaya min aayaatina khabar muqadama ayay noqonaysa saas wy marka khasladaha islaamka kee ugu khayr badan tucimu acaama wa taqra'u asalaama ay an tucima aacaama wa taqra'a asalaam khisaalka islaamka waxaa ugu khayr badan inaad cuntadana quudiso dadka siiso salaamtana akhrido yaad ku akhrinaysaa calaa man carafta waman lam tacrif ciddaad garato iyo ciddaanad garanba ayaad salaamta ku akhrinaysa ciddaad garato iyo ciddaanad garanba salaamta waad ku akhrinaysa ruux walbaad salaamaysa muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiidkani wuxuu tilmaamayaa khasladaha islaamka waxyaalaha ugu khayrka badan inay ka mid taha laga tilmaamayaa in markaa cuntada la quudiyo oo la bixiyo ee salaamtana dadka lagu akhriyo cid kastoo muslima la salaamo cid gaalaha salaam lagu bilaabi maayo yacni yahuudiya nasaara inaan salaam lagu bilaabin waa kii nebigu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam marka cid gaalaha salaam lagu bilaabi maayo laakiin waxaa loo jeedaa cidda muslimiinta dhammaan in la wada salaamo miduu ruuxu garanaya midaanu garanayn khayr badan baa ku jira haddaba ashyaadan dee waa laga khayr badan yahay khayr ha ahaatee waa laga khayr badan yahay acmaashu dee waa kala khayr badan yihiin salam wuxuu tilmaamaya ayu lislaami khayrun wuxuu u dhacayaa in e, yani marka ashyaadani khayr ay yihiin bay tilmaamayaan oo dee waxaweeye waxyaalaha khayrka badan laga helaayo ayay ka mid yihiin baa loo jeedaa laakiin lagama tilmaamayo wax la khayri ma jiraan muraadku u dhici maayo ama waxaa laga dhigayaa markaa nooc idaafo gaara in loo eegayo oo marka waxaweye acmaasha la midka ah yani markaa marka waxaweye sunnayaasha ee kale in marka waxa loo eegaayo oo taas marka loo eegayo la yidhaahdo way ugu faddi badan yihiin laakiin haddii itlaaq laga dhigo waxaa laga tilmaamaya khisaalka islaamka wax khayr ku jira uun in la tilmaamayo ashyaadanna khayr baa ku jira loo jeeda xadiisku wuxuu tilmaamayaa in salaamta cid la garanayo cid aan la garanaynba la salaamayo hadduu markaa dee joogo beled islaam u joogo oo dee majoritiga dadkii ay muslim yihiin yacni qof walba waa salaamaya qof qarina uga muuqatay oo amaarad marka waxa weeye uu is yidhi waxaweye ruuxaasi waa gaal mooyaane ciddii kale waa salaamaya waxaana soo arooray xadiis sheegaaya calaamaadka qiyaamada inay ka mid tahay assalaamu cala almacrifa ya yacni cidda la garanayo in la salaamo inay ka mid tahay calaamaadka qiyaamada taasi way jirtaa baan hadda marinay ya yacni waxa weeye ciddii aan la garanayn in layska dhaafo cidda la garanayana la salaamo calaamaadka qiyaamadii ku jirtay marka waa calaamo waaqicaan filayaa jirta cidda marka waxa weeye dee sharcan ay noqonayso in laga haajiro oo yacni markaa in laga haajiro ay tahay ama fusaaqdii oo kale ama ahlulbidacii oo kale bidcooyinkii iyagu marka waxa weeye faafinayey ee yacni marka waxa weeye nashrinaya ducaadda ku ahaa yacni xaaladda caynkaasa inaan lagu bilaabin ayaa markaa soo aroortay culamada qaarkood waxay ku qaydaan wakhtigay maslaxo markaa ku jirto nooc zajri iyo waxyaalahaasi ay ku jiraan ayaan markaysa markaa lagu bilaabayn laakiin maslaxo raajix hadday ku jirto markaa inaan la salaamin yacni waxa weeye laa bad'an walaa raddan hadday tahay xagga bilowga iyo hadday tahay xagga celinta midnaba yacni markaa lama salaamayo haddii maslaxo raajixi ku jirto in aan la salaamin oo salaantana lagu bilaabin lagana qaadin hadday caynkaa tahay yacni waxa weeye lagumana bilaabayo lagamana qaadayo laakiin haddaynay sidaas ahayn ee waxa weeye markaa maslaxada raajixa ay ku sugantahay sida kale waxa weeye xaalka caynkaasa ee dhibi kuma sugna asalkii islaamnimo maadaamay ku sugan yihiin in ama lagu bilaabo ama laga qaado waxay noqonaysaa waxa weeye in asalkii waxa weye la istisxaabayay noqonaysa laakiin wakhtiga maslaxa raajixa ku jirto inaan markaa lagu bilaabin ama laga qaadin lagumana bilaabaayo lagamana qaadayo ciddii waxa weeye markaa ama faasiqa ah oo faasiqiin ah ama ahlubidaca marbaa dhibaataba uga imanaysa qofka haddii uu markiisa markaa waxa yani salaamtii ka qaadi waayo amaba marka uu salaami waayo beledkii oo kale sunnadu haddii ay tahay markaa yani midaan yani markaa dadka sunnadu ayna xoog badnayn ee ay khalabada iyo majoritigu sida kale leeyihiin xaaladda caynkaasoo kale ah waxa weeye qofka ayaa isagaa dhib uga imanaysaa wixii markaa dhib uga imanayana in la amraa ma imanayso ma imanayso oo la yidhaahdo waxa weeye ilaaba ilaa waa inaad ka haajirtaa waa inaad ka dheeraataa yacni isagii baa laga yaabaa inuu markaa arrinkaa ku tadarruro oo ku dhibaatoodo marka axwaashu way kala duwan tahay markii imaam axmed lagu yidhi eh, cidda markaysa marka waxa jahmiyada ah ma ka haajiraya yacni reer khuraasaan yacni waxa weyan waxaa ku fara batay yidhaahdeen marka cidda qabta khalqulqur'aan iyo ashyaadaas marka waxa ma ka haajiraya wuxuu idhi ahlu khuraasaan laa yaqbawna dalik reer khuraasaan taa ma awoodaan buuri inay ka haajiraan ma awoodaan waayo majoritigii dadku hadduu sida kale noqday oo iyagii ay yihiin marka wax yacni yar oo qaliil ah dee waxaweeye markaa waa ka haajiraynaa hadday yidhaahdaan yacni iyagaa ku dhibaatoonaya kuwa kale waxba ku noqon maayaan waayo majooratigii dadkaas sidaa noqday xadiidka siddeed boqoliyo konton dabcadaha qaarkoodna waa siddeed boqoliyo sagaaliyo kontone wa can abi hurayrata radia allahu canhu can inabiy sala allahu aleyh wasalam qaal lama khalaqa allahu aadama sala allahu aleyh wasalam qaal nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam lama khalaqa allahu aadama markuu ilaahay aadam abuuray sala allahu aleyh wasalam qaala wuxuu yidhi oo aadam ku yidhi idhab tag buu ku yidhi oo fasallim calaa ulaa'ik salaam kuwaa salaam nafarin min almalaa'ikati juluus yacnii markaa ay calaa nafarin koox markaa salaam baa lagu yidhi min almalaa'ikati malaa'igta ka mida oo juluusin markaa fadhiya kooxdaasoo fadhida yacnii salaam baa lagu yidhi fastamic dhegayso marka nafarin waxaa laga beddelayaa ulaa'ika laga beddelayaa fastamic dhegayso maa yuxayuunaka waxay kugu salaamaan bimacnaa salaamta kaaga celiyaan dhegayso fa innahaa taxiyatuk salaamtaasi waa salaamtaadii weeye wa taxiyatu durriyatik iyo tafiirtaada salaamtoodii weeye yacni siday tahay inay isu salaamtaan adigiyo tafirtaaduba yacni waa sidaad markaa kala kulanto weeye ay kugu jawaabaan fa qaala waxau yidhi aadam assalaamu calaykum yacni salaami korkiinna ha ahaato tafsiirka assalaamu calaykum laba tafsiir baa ku sugan hore waa u soo sheegnay ay xifdu asalaami calaykum min baabi xadfi almudaaf xifdu baa la qadaraya assalaamna waa magacii ilaahay ilaaha assalaam ilaalintiisu korkiinna ha ahaato xifdu asalaami calaykum wejiga labaad waxa weeyaan in laga tilmaamayo assalaamu nabadgeliyo calaykum korkiinna ha ahaato labada tafsiir baa ibnuulambaari kitaabkiisa la yidhaahdo azaahir ee alfaad badan uu ku fasiro ayuu ku soo naqliyaa azaahirna wuxuu ka mid ahaa culammadii hore uu ka mid ahaa ibnulambaari labada tafsiir waxaa sii fiican tafsiirka odhanaaya assalaam magacii ilaahay baa loo jeedaa xifdu salaami weeye waxaana sidaa u daliila xadiiska nebiga calayhi asalaatu wasalaam assalaamu ismun min asmaa'i illaahi wadacahu fi alardi faafshuhu baynakum nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam assalaam waa magac magacyada ilaahay ka mid a ou ilaahay arlada dhigay bimacnaa sharciyeeyey ee fa afshuuhu baynakum dhexdiinna ku faafiya dhexdiinna ku faafiya fa qaaluu waxay yidhahdeen malaa'igtii assalaamu calayk ilaalinta ilaahay ilaaha assalaam ilaalintiisu calayka korkaaga ha ahaato waraxmatullaahi iyo naxariista ilaahay korkaaga ha ahaato ama wejiga labaad nabadgelyo calayka korkaaga ha ahaato waraxmatullaahi naxariista ilaahayna korkaaga ha ahaato fa zaaduu waxay kordhiyeen waraxmatullaahi qadarkaasay ku dareen waxay ugu jawaabeen salaam ka wanaagsan tuu ku salaamay faxayuu biaxsana minha waayo waraxmatullaahi bay siyaadiyeen muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsan yahe bukhaariiyo muslim baa isku waafaqay xadiiskani wuxuu tilmaamayaa salaamta laysi salaamayo sharciga ah inay tahay markaa mid qadiima ah inay tahay oo aadam iyo malaa'igtuba ay isku salaameen bini aadam oo dhanna saa loo sharciyeeyey inay isku salaamaan sharci looga dhigay oo ilaa ummadii hore ay saa u jirtay ayaa markaa xadiisku caddaynaya malaa'igtuna salaamtaasay isticmaalaan qur-aankana waa lagu sheegay inay waxaweeyaan marka odhanayaan salaamun calaykum ahlujannaha markay u soo galaan iyo markay salaamayaan iyo inay saas odhanayaan yacni qur'aanka waxawey waa ku suganta waa yahay marka waxaa laga qaadanayaa salaamta sharciga inay tahay salaamtaas erayada kale dadku ay ku bedesheen salaamtii sharciga ahayd ma aha hadday tahay sabax alkhayr iyo hadday tahay ma nabadba iyo maxaa ku barideen iyo eh, waxyaalahaas marka la odhanaya eh, ma aha marka waxa salaam sharciga ma aha salaamta sharciga in laysku salaamo ay tahay waa salaamta ducada ah yacni weeye barake iyo khayr baana ku jira in laysku salaamo fadliyo sawaab baana laga helayaa fadli iyo sawaab ayaa laga helaya khisaalka islaamka ee khayrka badanna waa ka mid khasladaha islaamka ee khayrka laga helayana waa ka mid marka fadli iyo ajar weyn inuu ku sugan yahay ayaa laga qaadanaya ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo xadiiska ku sugan assalaamu calaykum markuu yidhi aadam waxay ugu jawaabeen assalaamu calayka waraxmat ullah waxaanu naqaanaana siiqadeeda in la bedelo wacalayka asalaam waraxmat ullah ama wacalaykum asalaam waraxmat ullah in la yidhahdo aynu naqaannaa wa calayka ama calaykum lasoo hormariyo marka la jawaabayo salaamta la celinaayo haddaba siiqada uu ku soo arooray xadiisku waa sidan weeye taas yadaa culammada qaarkood waxay ka qaateen haddii nafsu siiqa lagu jawaabo in raddigii dhacayo oo ay markaa waxabay jawaab noqonayso saasay culammada qaarkood ay ka qaateen shaarixuna macnaha noocaasa waa tilmaamayaa ha yeeshee waxaa kaloo loo soo wariyey xadiiskan laftiisa inay markaa waxa weeye sidii la yaqaanay inay ugu celiyeen oo ay yidhaahdeen calayka asalaamu waraxmat ullah oo calayka ay soo hormariyeen oo riwaayaadka bukhaariga riwaayo ka mida kushmiihani kitaabka saxiixulbukhaariga raggii soo wariyo ka mid yahy saxiixulbukhaarigu waa kitaab yacni bukhaari laftiisa laga warinayo isagoo ka kitaab ah baa laga warinaya dhammaystiran marka ruwaad buu leeyihi lagu odhanayo mustamili baa soo wariyey firyaabi baa soo wariyey asiili baa soo wariyey kushmihani baa soo wariyey oo sidaa u soo wariyey saxiixulbukhaariga oo dhammaystiranka kullin marka kushmihani isagu wuxuu u soo wariyey wacalayka asalaam waraxmatullah inay yidhaahdeen saasuu u soo wariyey laakiin aksarka ruwaaddu aksarka ruwaadda saxiixulbukhaariga soo warisay waxay u soo wariyeen sida inoo qoran ayay u soo wariyeen hadday sugnaato sidaa kale waxay noqonaysaa markaa inaan dee xuja ugu sugnayn bay noqonaysa laakiin ruwaadda badankooda sidan bay ku yimaadeen calaa kulli xaal sidan inay yacni markaa raddiga ku dhacayo ayaa laga qaataa kushmiyaanina xoogaa waa waxyaalaha qaar baa lagu yara naqdiyaa meelmeel yacni markaa lagu naqdiyaa ragga kalea xadiiska markiisa markaa yacni dabdigiisa kaga sii fiicnaa bay yidhahdeen ama aqoontay u leeyihiin kaga wanaagsanaa marka sida afdalkii waxay noqonaysaa sida dee waxa weeye axaadiista ku soo aroortay oo wacalayka assalaam iyo wacalaykum assalaam in la yidhaahdo laakiin sidanna mujzi inay noqonayso yacni marka haddii aan yacni ikhtilaafka riwaayaatku wax u keenin ya sida afdalkii waxay noqonaysaa wacalayka assalaam wacalaykum assalaam in la yidhaahdo oo calaykum ama calayka lasoo hormariyo ayaa afdal ah waana sida axaadiista badankooda ay ugu timi sidanna haddii ikhtilaafka riwaayaadku aynay waxyeelin inay ku asaxayso ay markaa ku gudayso oo waajibka ku dhacaayo ayaa laga qaadanaya xadiiska sideed boqol iyo koob iyo konton dabcadaha qaarkoodna waa sideed boqol iyo lixdan ah wa can ilbaraa'i bni caazibin radia allaahu canhu qaala amaranaa rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalama bisabcin baraa'i bni caazib waxa uu yidhi rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam baana amray bisabcin toddoba ayuuna amray biciyaadati lmariid wuxuuna amray qofka buka ee xanuunsanaya inaynu soo booqanno ayuuna amray biciyaadati almariid qofka buka inaynu soo booqanno ayuuna amray wa itibaaci aljanaa'is janaa'ista qofka dhintay ee la qaaday ee xabaalaha loo sii sido inaannu raacno ayuuna amray nebigu calayhi salaatu wasalaam wa tashmiiti alcaatis ka markaa hindhisay ee ilaahay u mahadnaqay inaannu kaga farxinno oo yarxamuka allaah aannu ku nidhaahno ayaa markaa nebigu calayhi salaatu wasalaamna amray ayaa nebiguna amray calayhi salaatu wasalaam wa nasri daciif ka taagta daran inaannu u hiilinno u gargaarno ayuu markaa na amray qofkii taagta darraa haddii waxaweeye la dulmiyo waa in loo hiiliyaa oo dulmiga laga dhiciyaa wa cawni almadluum qofka la dulmiyo in la caawiyo oo la kaalmeeyo marka ka la dulmiyo waxaa soo gelaya nooc walba waa soo gelayaan ama ha noqdo eh, mid daciifa ama mid daciifa ayaanu noqonee mid walba waa soo gelayaan wa ifshaa'i salaam salaamta in la faafiyo ayuu na amray oo waxa weeye salaamtii la faafiyo cid kastoo muslimaba la salaamo wa ibraa'i almuqsim qofka waxa weeye dhaartay in dhaarta loo baari yeelo oo dhaartii waxa weeye yacni dembiga laga ilaaliyo oo loo fuliyo wuxuu ku dhaartay ayuuna amray nebigu calayhi asalaatu wasalaam muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsan yahy bukhaariiyo muslim baa isku waafaqay hada lafdu ixdaa riwaayaati albukhaariyi tani waxay ka mid tahay riwaayaadka bukhaari mid ka mida lafdigeedii weeye yacni saasay riwaayaadka bukhaari mid ka midii bukhaari uu timi xadiidkani wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu amray toddoba arrin inuu amray toddoban markaa khasladood toddobadaasi waxay tahay waa in qofka buka lasoo booqdo xuquuqdii muslimiintu isku lahaayeenna waa ka mid marka qofka buka in lasoo booqdo waa mid fadli weynna waa ku jiraa booqashada lasoo booqanaayo qofka xanuunsanaya fadli aad weyn baa ku sugan malaa'igtaana u ducaynaysa yacni waxa weeye janno mid guranaya oo midhihii janno guranayoo kale u ka dhigan yahay janaa'ista in la raaco dadka dhintay ee muslimiinta ah in markaa aaska loo raaco oo janaasadooda markaa iyo meydkooda la raaco cabaalaha marka lagu sii sido tashyiicna waa la yidhahdaa itibaacna waa la yidhahdaa iyadana fadli badan baa ku sugan oo inay raggu raacaan janaa'ista ay raacaan janaasooyinka fadli weyn baa ku sugan dumarka fadli uguma jiro inay janaasooyinka raacaan umu cadiya waatay tidhi xadiiska saxiixa nuhiinaa can itibaaci aljanaa'isi walam yuczam calayna waa nalaga reebay inaan janaa'ista raacno haddaannu dumarka nahay walam yuczam calaynaa nalaguma adkayn wuu inoo iman doonaa kolley oo baab buu markaa leeyahay marka waxa weeye dumarkay markaa iyaga sunne uma aha oo fadiila uguma jirto inay janaasooyinkii raacaan laakiin ragga ayaa marka waxaa la amray ee dumarka lama amrin bal dumarka waa laga reebay inay janaasooyinka raacaan xukunkaa reebistu waa maxay ma makruuhba mise waa xaaraan waxaynugu tegi doonaa insha allahu tacaala meesheeda wa tashmiit alcaatis qofka hindhisay in markaa lagaga farxiyo oo yarxamuka allah la yidhaahdo laakiin goorta la odhanayaa waxay noqonaysaa waa markay ilaahay u mahadnaqaan oo axaadiis kalaa qaydaysa oo tilmaamaysaa hadduu ilaahay u mahadnaqo waa loo ducaynayaa oo raxmadda waa loogu ducaynaya haddii kale maya looguma ducaynayo marka cumuumka xadiiska ku sugan waxay noqonaysaa waxa weeyaan markaa in takhsiis galay oo laga reebay ruuxii aan markaa la imanin xamdi naq aan la iman ka daciifka taagta daran in markaa loo gargaaro khasladaana waxay ka mid tahay khisaalka waxyaalaha la amray ka mid qofkii daciifkaa waa in loo naxariistaa waa in isagii waxa weeye la caawiyaa haddii la dulmiyo loo gargaaraa yacnii loo hiiliyaa yacni waxa weeyaan ashyaadaasi waxay soo gelaysaa iyaduna waxyaalaha wanaagsan bay ka mid tahy qofka madluumkee la dulmiyana waa in la caawiyaa oo dulmiga laga dhiciyaa salaamta waa in la faafiyaa la farabadiyaa yacni cid kastoo muslima la salaamaa dhaarta waa in la baari yeelaa oo qof muslima hadduu dhaarto dhaartii loo fuliyaa si aanu u dembaabinoo dembiga looga ilaaliyo wallaahi saasay noqonaysaa iyo ayuu yihi masalan waxbuu ku dhaartay wuxuu ku dhaartay haddaan dhib badani ku sugnayn ee qofkuu awoodi karaayo inuu siiyo oo wixii u fuliyo ayaa fiican waxaasina aynay dembi ahayn waa ibraari lmuqsim laakiin haddii qofkii dee dhibaato ay ku tahay oo waxaanu kari karin tahay ilaaba ilaa u ofi la odhan maayo halkaa inagu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk